asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal maaddada tani waxaa idiin diyaarisay maktabatu sidoo kale maktabatu waxaad ka heli kartaan kutubta cajaladaha albumada qur'aanka tafaasiirta axaadiidta muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiiri kartaan maktabatu alhudaa nambar eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix nairobi kenya asalka ishtiqaaqa carabiga iyo macnihiisu kelimatuulixtifaal waa isu imaado munaasabad la isugu ixtifaal la dhaca masale khalada waa midaasi oo luqada ku saabsan midda kaleeto abyaadii faraha badnayd iyo waxaan akrinahayey ee khuraafaad iyo baatil iyo shirki ee diinta lagaga baxayey wadaadadu waxba kama odhan culimadaa la weydiin badhan waan weydiinayna waan sugayna maxaa culimada loogu ixaalaynay maa laga jawaaba dadka waxaa lagu celiyey mawliid baan u akrinaa iyo siiradii nebiga siiradii siirada nebiga kitaabkaan anugu ka akriya kamayna akriya runtaan idiin sheegaya araxiiq ulmakhtuub boqol iyo iyo labaatan iyo shan cajal baan ka duuba oo yaalla oo mutadaawal ah boqol iyo labaatan iyo shan siiradii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo jacaylkiisa iyo waxba yaan laisku warwareejinin masaladaan isku hayno wax weyaan waa isu imaadkan war xaggee diinta uga haysaan masaladaad haytaan wey laakiin nabigaa weynaa iyo nabigaa jeclaa iyo waa lasoo saaray iyo wardadowma nabigeennii iyo war waxaasoo dhan ninka markuu uusan waxba hayn waxa lagu gartaa waxa laisla ogol yahay buu ku wareegeystaa oo wakhtiga uu ku lumiyaa waxaan isla ogol lahay ka baxee waxaan isla diidanaha intaad usoo degdegtaan mawliidka daliilu keena wuxuu yidhi sheekhu annagu faatimiyiintii ma cuskanayna nebi maxamed baan cuskanayna faatimiyiin inaad cuskanayso waxaa markhaati u ah nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo intuu isu ummadda isu keenay ixtifaalay ma haysa saxaabadoo ixtifaashayna maadan keenin taabiciintii oo ixtifaalayna maadan keenin xadiis baad keentay waa u imaan doonaa faatimiyiintaasi qaabkan aad adugu u samaysa u samaysaye ma nebi maxamed baad kaga dayatay mise faatimiyiintaad kaga dayatay faadimiintaad kaga darta iyagaa sidan aad u samaynaysa u sameeyey nebi maxamedse maalinta isniintaa halla sooma unbuu yidhi farqi baa udhexeeya aayadahan u imaanaya qul bifadli illaahi wa biraxmatihi aayaddan qur'aanka bilaahi calaykum hadalkii waxaan yani shaadiib baan dib idiin xusuusinaya ahlulbidaca waxaa lagu yaqaanaa qur-aanku meeluusan xambaari karin inay ku xambaaraan oy nusuusta luqunta intay qabtaan ay dhinacaa u jeediyaan meelana lahayn inay saaraan haddii aan nusuusta tafsiirkooda loola noqonin salafkii tafsiirkiisa saxaabadii maxay ka dhaheen taabiciintii maxay ka dhaheen a'immadii afartaa maxay ka dhaheen culimmada tafsiirku maxay ka dheheen haddaan loola noqonin oo nin walba yidhaahdo qur-aanka waxaan ku fasirayaa caqligayga iyo fikraddayda qur-aan inoo joogi maayo sidii loo bedelay towreed injiil loo bedelay baa kana loo bedeli loo baabi'in doonaa hal nin oo salafkii ka mid a ama khalafkii ka mid a oo aayadaha ku fasiray mawliidka carwo kaasi hala keeno ataxaddaa ha ku noqdo walaalku ha keeno ninka u daliishaday aayadaha oo ka mida ah culimmadii muctabariinta ahaa ma jiraan waa ka waxaan hayaa addur lmanhuur lilimaam siyuuti wuxuu uruuriyey waa kitaabka ugu weynee uruuriyey aahaartii tafsiirka qur-aanka ku soo aroortay selafka laga soo uruuriyey hal qowl ah oo mawliidka kutusaya kumuusan fasirin aayadda qul bifadlillahi wa biraxmati haddaynu sallimno oo nidhaano nin walba qur-aanka caqligiisa ku fasiro wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo waa kitaabka aayaddi wataas ninkii doona arin kara ninkii doona arin kara ayaddu halkaa wey salafka tafaasiirtoodii o dhan buu soo guurinaya kutubta tafsiirkae ka dambaysay baan sheegin oon macnaha ku fasirin war ma wax salafkii garan waayey baad garatay ma wax yacni iyaga ka qarsoomay baa kuu muuqday aayaadka labaad ee aayadda kaleti iyo aayadda saddexaadna waa tabtaa hal ninoo culimmadii hore ka mid oo ku fasiray ha la keeno haddaynu qowl la waayo waxay noqonaysaa alimaam abubakr sidiiq calayhi ramat radi allahu canhu baa wuxuu yidhi ayu ardin tuqilunii wa ayu samaain tudilunii idaa qultu fii kitaabi illahi bira'yi dhulkee i xambaaraya samadeese i hadhaynaysa markaan ilaahay kitaabkiisa aniga ra'yigaygiiyo say ila tahay ka idhaahdo qur-aanka haddii saa lagu wado nin walba ra'yigiisa la aado ma ogtihiin nimanka buudiyada la yidhahda buudismka waxay rumaysan caqiida la yidhahda tanaasuxu arwaax ruuxu sideedaba inaysan baabi'ine markuu keedii dhinto ruux kale gelayso waxaa loo deliishaday qur-aanka aayado ka mid fii ayi suurati maa shaaa rakabaka baa loo daliishaday waa buudiyada caqiidadeeda dhigu bilaahi calaykum bal u fiirsada haddaanaa odhanin marka war qur'aankan waa laynooga horreeyey tafsiirkiise tafsiirkaasi waa khalad xaggee baan kaga jawaabi karnaa marka nin walbao bidco keensado khuraafo keensaday qur-aanka unbuu meel la aaday marka waxaan ku xidhi karnaa inaan idhaahdo salafkii nooga keen saxaabadii ku fasirta keen taabiciintii ku fasirta keen taasaad ku badbaadi kartaa saasaad masax ku noqon kartaa macana saddexda aayadoodee la keenay halkaasaan taagna midda kale la mida waxa weeyaan yani salluu calayhi wasallimuu tasliima waawljamc waxay kutusaysaa in laysu yimaado cajiib waa fiqhi cajiib ah wey fiqhi cajiib ah qur-aanka oo dhan waawuljamca ah markuu isticmaalayo ummadoo dhan baa loo loola hadlaya axkaam gooni gooni loo sameeyana qur-aanku waa u isticmaal waawuljamc axkaam laysugu yimaadana qur-aanku waawuljamc waa u isticmaala waawuljamc in laysu yimaado ma aha saas way midda kaleeto xadiidka muslim baanu imaanaya wilaayadana wilaadada nabiga sal lay slam dhalashadiisa ku saabsan xadiidka horta waa xadiis saxiix waxaan kaga jawaabayaa xadiidka isagaa dhowr weji wejiga koobaadi waxa weeye wejiga koobaadi waxa weeyaan cilada nabiga xadiidka cilada uu nabigu ku sheegay sal lay wasalam waxaan dhihi lahaa cilada soonka maalinka keenay horta waa saddex cilo oo xadiiska kusoo aroortay midda koobaad waa maalinkuu dhashay midda labaadna waa maalinkii lasoo saaray midda saddexaad oo xadiiska kusoo aroortay waa maalinka acmaasha ilahay loo sii qaado saddex cillo daraaddeed buu nebigu u soomay maalinkaa hal cillo keliya ma ah axaadiistay ku suganta waa ka gudbay midda labaadi waxa weeye xadiidku hadduu yani waxa wey calaa qiyaaska haddeennuna waaba saxiix nebigu weynayntiisa soon buu ku xidhay wuu kasii sii taxadaray wadaadku waa la ismaqlay leene soonkuu ku xidhaye maad soon ku weynaysid waxaan hubaa caamada mawliidsata iyo inta mawliidka daba socotahay maalinka isniintaas soonkiisa intooda badan ma yaqaanaan culimada aniga ma aqaan laakiin waxay yaqaanaan maalinka cunto la bixiyo laysu yimaado waxaan mashruucayn baa mashruuc laga dhigaytay nebigana waa la halmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh marka seed isaga qiyaas qaadan cuntaan cunayaa nebiguna waa soomay war soo kaafiya kala dheeri maaha cunto iyo soon waa qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq waxaa ka mid a ah, nebigu sal lla alay wasalam weynaynta wuxuu ku xidhay maalinka ee kumuusan xidhin taariikhda bal fiirsada waana kala gedisan yihiin maalinka iyo taariikhda hadda tii ugu dambaysay tii hadda ugu dambaysay maalin aan is-iin ahayn bay iyay mawliidsadeen bal fiirsada maalin aan isniin ahayn buu kusoo agaagay isniin mayna mawliidsanin waxayna daliishanayaan nebigu maalinta isniintaa weyninaya buu yihi war xaggee kaafiya kala dheeri somaa ismuma lehe waxaa la mid ah taqriiban xadiiskaa intaasoo waji baan kaga jawaabayaa waa qiyaas maca alfaarij sidii nebigu u weynayay uma weynaynaysaan taariikh baad ka hadlaysaa nebiguna maalin buu ka hadlay cilooyinku waa saddex cille hal cille keliya maaha nebigu u soomay intaasaan kaga jawaabaya xadiiskii kale saxiixulbukhaarigaan u imaanaya ee nebigu eh? qiyaas maca alfaariq haddaan waqtigan heshin intaan haystaan ka jawaabin kaada waxaa kaloo iyadana ku jira culimmada islaamku waxay isla ogol yihiin qiyaasku cibaadada ma galo wadaadkuna wuxuu noo sheegay mawliidku inuu cibaado yahay mustaxab inuu yahay cibaado qiyaas ma galeen nas toosay u baahan tahay xadiis odhanaya saa uu sameeyo weliba qaabka loo samaynaya sii caddaynay xadiiska saxiixulbukhaariga nebigu maalinta caashuuraa uu soomay waa xadiis saxiixa isagana waxaa kaga jawaabay marka koowaad ee saxiixulbukhaariga waxaa ku soo arooray qurayshi inay soomi jirtay maalinka laftiisa xadiid caaisha yahuudina waa soomi jirtay qurayshina waa soomi jirtay waa midda labaade waxay ahayd nebigu sal lay wasalam markii la amray yahuud inuu waafaqo sadrulislaam waxaa la amray yahuud madiine markuu ugu tegay si usoo dumo usoo dhaweeyo inuu waxyaalo badan ku waafaqo qibladii baa lagu waafaqay waa la nasakhay yowma caashuura waxay ka mid ahayd maalmihii lagu waafaqay nebiga waxaa ka sugan sal ly waslam saxiixulbukhaariga inuu yidhi khilaafa oo maalinka sagaalaad ku dara lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica buu nabig sal ly waslam yowma taasic ku dara maalinka sagaalaad maalinka tobnaadna ku dara si aad yahuud u khilaaftaan buu nabig sal yahuud si aad u khilaaftaan markay mukhaalafada yahuudda nebigu gadaal buu amray midda kale nebigu maalinkaa wuxuu ku weyneeyey soon idinkuna cuntaad ku weyneynaysaan waadna u kala qiyaas qaadanaysaan midda kaleeto rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh istidlaalkaasi inuusan sax ahayn maalin nebiga la badbaadiyey baa jire maalinkaa maxaad uga dhegi weydeen si ay u waafaqdo maalinkii la badbaadiyey nebi muuse maalinka nebiga la badbaadiyey maalin ka yahay yowmalhijra sooma ahayn maalinka maxaad uga dhigi weydeen si ay u noqoto iyo maalin la badbaadiye iyo maalin la badbaadiye badbaadiye badbaado si ay u noqoto macana waxaan kusoo khatimayaa waan kusoo gabagabaynayaa alakh waxaan weydiisanaynaa hadallada uu soo guriyey ibnu rajab wuxuu ka soo guriyey hadal ah yacni maalin kastoo ay dhalato nicmo ay timaaddo waa in la cusboonaysiin karaa shukrigeeda wuxuu ka soo guuriyey adayib xaafid ibnu xajar oo u daliishaday bilaahi calaykum waxaan doonaynay raggan waa rag muta'ahiriin ah masaladay ka hadleenna waa nebiga jacaylkiisa iyo farciisa mawliid iyo isu imaad baan daliilkeeda sugaynaa mas'aladaan doonayna middaa iyado midda laga warwareegayana waa middaa iyadaa waxaan doonaynaa marka waman yucadim shacaa'ir allahi wa aayad qur'aan ayaa ku fasiray mawliidka noo sheegay selafkii waa idinka baana amaa nebigaa la xaqiraya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii xaqira waa gaal ninkii caytamaya waa meesheeda af caytama ninkiidu ku yaallabay soomaalidu yidhahdaan hadda anoo ka hor fadhiyaad leedahay nebigii baa la xaqirahaya markaad iga tagto maxay kula taha marka waa tii markiina aan ka dacwoonahayo wixii jira hala sheego lakin hala isku been abuuran maanaan xaqirin nebiga salawatu rabbi wasalam bal waxaan rumaysannahay ruux hadduusan naftiisa iyo xoolihiisa ka jeclaanin inuusan nebi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh iimaankiisu uusan kaamil ahayn sida xadiiska saxix bukhari kuso arooray laakiin jacaylka nebiga maxaa miisaan u ah kuma khusayso oday waxaa yani waxa weeyaan miisaan u ah jacaylka nebiga sal lla alay wasalam aayadda qur-aanka qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii haddaad i jeceshihiin alla jeceshihiin iraaca culimadu waxay leeyihin aayaddaa qur'aankii waxay miisaan u tahay aayaddaa qur-aankii waxay miisaan u tahay nin kastoo sheegtay inuu nabiga jecel yahay salawatu rabbi wasalamu caleyh raacitaankiisii baad gar marteen oo bidcaad la timaadeen haddana waa jecelahay baad leedihi wallahu aclam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين in sha allahu tacaala waxaanu doonayaa mawduucan aan ku jirno oo masaa-isha mawliidka ah yaanu doonayaa insha allahu inaan wax ka idhaahdo waxa weeye waxa ay walaalahay sheegeen yaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo midda koowaad waxaan ku bilaabayaa marka koowaad horta macna alixtifaal lafdigaa ixtifaalka la yidhaahdo macnihiisa wuu ku gafay walaalkeen ma aha isku imaad lama yidhaahdo ixtifaal macnihiisu isku imaad ma aha luqada carabiga alixtifaal waxaa lagu yidhaahdaa alihtimaam wاlاctinaa bishay waxay yidhaahdaan jaaanii fulaan faxafaltu lahu waxtafaltu hebel baa ii yimidoo waanu ixtifaalay macnaheedu waxa weeye ninkii ii yimid waan qadariyey oo waan soo dhaweeyey oo ixtiraam baan u sameeyey wey macnaheedu markii af soomaaliga las fiiriyo ma aha isku imaad isku imaad kaasoo noqon karo mid wanaagsan oo diini ah iyo mid aan diini ahaynbo isku imaad oo keliya lama yidhaahdo ixtifaalka macnihiisu waxa weeye alictinaa wاlihtimaamu bishay tan labaad waxa weeye waanu ku celinaynaa walaalahayna aada bay ugu celcelinayaa shayga cibaadada ah waa tawqiifi hadday tawqiifi tahay waa midda koobaade istiqra yaa waxaa loo daliishaday atawxiid hada huwa tawqiifi yacni meeshaa uu ku noqday istiqrahaasu tawqiifi nas a oo ilaahay ka sugnaaday ama rasuulkiisa ka sugnaaday waa loo baahan baahanya tan labaad waxaa weeye sida uu sheekhuba horey u sheegay ixtifaalka nabiga aan u ixtifaalayna salawaatullaahi wa salaamuhu calayh waxaan u deliishanaynaa adillo aayaad qur'aaniya iyo axaadiis ilaa hadda lama hayo nimankaa walaalaheena oo ixtifaalka diidayo aayad ay ku diidayaan oy ku xarimayaan oy leeyihiin isu imaad in laysu yimaado xaaraan weeye ama rasuulku uu ku nahayey weli ma aysan sheegin waan ka doonaynaa aayadda koowaad oonu soo deliishanay nafteedaanu ku noqonaynaaye waxa ilaahay ha lagu farxa uu leeyahay fadli iyo raxmad soomaa qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhexdiisa ma ku sheegay nebi moxamed inuu raxmad yahay nacam wuu ku sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahayna aayaddan wuxuu nagu amray inaanu ku faraxno raxmadiisa iyo fadligiisa wax laysku fasira qur-aanka ayaa ugu fadli badan wa khayru maa fasartahu bilwaarid horta raxmad buu ilaahay noo sheegay inaan ku faraxno rasuulkuna waa waa raxmad ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala raxmo weye taas waxa aad ku diiday ilaahay rasuulka raxmad kuma magacaamin ama nabigu raxmad ma aha haddaad daliil u keenta waa kaa qancayna laakiin haddaad qirto ilaahay inuu rasuulka raxmad ku sheegay inuu yahay raxmad waxaan anagu ixtifaalnay raxmad weeye ayaddaana ka qaadan mana aana bilaabin annagu ma aana ikhtiraacanine waxaa noogu horreeyey xufaadda iyo mufasiriinta ka hadlay ixtifaalka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh midda labaad ama tan saddexaad aan idhaahdee waxaa deliishatay mawliidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh faadimiyiin baa bilaabay kaas horta waa qowl baatil ah ninka soo naqliyeyna waa la yaqaanaa kitaabahay ku taallaa waana qowl baadil ahon waxba ka jirin haddii adigu aad deliisatay taariikhda waxaa ku qoran ixtifaalka mawliidku wuxuu ka soo bilaabay cubaydiyiin iyo faadimiyiin annagu waxaanu ku oon kula hortaagannahay nabiga ayaa sameeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh haddaad oga jawaabayso nabiga maalinkuu dhashay buu ixtifaalay ilaahay aayaddiisuna waxayna amartay raxmaddiisa inaan ku faraxno haddaad uga jawaabaysa siirada waxaa ku qoran inay ixtifaalka faadimiyiin soo bilaabeen waa mid adiga kuu taal horta aayad aana iyo xadiis nabi haddaad adigu taariikh ku radinayso adiga wey tan kale ixtifaalka rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh yowm lithniin buu soomay markii la weydiiyey wuu cileeyey fiihi wulidtu wa fiihi unzila calaya waa habeenkii la idhalay waxyigana laygu soo dejiyey buuri cillada nebigu uu ku jawaabay maxay noqotay haddaanu soo koobna xadiidka waxa uu ku cileeyey wilaadadii dhalashadiisii iyo inzaalkii qur-aanka lagu soo dejiyey iyo bicsadiisi qur-aanka oo lagu soo dejiyey iyo bicsada nabiga lasoo saarayba waxay ka ratimayaan dhalashada nabiga uu dhashay salawaatullaahi wasalaamu calayh habeenka uu nabigu dhashay haddaanu weynaynay oon dhalashadiisii u weynaynay labada kale oo insaalka iyo bicsada waxay ka ratimayaan nabiga ay ka ratimayaan waxaanu aaminsanahay marka labadii kale naftooda inaanu ixtifaalnay hadduu nabigu saddexdaba waa ixtifaalay saddexdaba annaga waanu ixtifaalnay haddii aad tidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh soom buu ku ixtifaalay waxaan ku leenahay yacnii ixtifaalka macnihiisa kuma qaybina soonka sida aan kuu sheegayna ixtifaalku waxa weeye alihtimaam walictinaa wa duhuuru lfarax waa tacdiim baa la yidhaha waxaan kuu sheegaynaa inaan isku darnay ixtifaal usbuuci ah oo ah maalin kasta oo isniin ahoo la soomo iyo ixtifaal sanawi ah oo nabigu habeenkii uu dhashay oo bisha rabiicul awal ku aadan culamaau siyar sida ay yacni ku tilmaamayaan qowlka ugu raajixsan inuu ahaa ah labadiiba waan ixtifaalnay marka e, tan kale waxa weeye waxaan u wareejinayaa sheekhe waxaad ku soo qaadatay ood radi oga dhigtay mawliidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh dhexdiisa shirkiyaad baa ku jiraa tiri horta waxaa fiicnaan lahayd mawduuca asaga inaan sugno masaa-isha noo qoran buu ka mid yahay waa mas'alatulistiqaasa nasiib darray kugu tahay mas'alatulistiqaasa anagoon gaarin inaad yacni al-ixtifaal ood ku magacowday inuu yahay isu imaad inaad u kaasataa fiicnayd abyaata istiqaasada ood macnahooda garan weyday inaad u kaasataa fiicnayd markeeda aan kuu fasirnay taasna yacni waxaan kaaga jawaabayaa haddaana mawduuca uga baxaynin mas'alatu listiqaasa waan kaaga jawaabayaa laakiin u diyaargarow istiqaasada macnaheeda u diyaargarow insha allahu tacaala waxaa weeye <clears throat> ee walaalkay marka uu axaadiidta iyo aayadda ictiraadaad ra'yigiisa uu ku radinayo sida horta walkay uu sheegi weeye ra'yigaada horta qur-aanku laguma fasirayo lagumana radinayo bilmael waxaad tidhahda abubakr qowlkiisi baa soo qaadata waxaad tidhahda ayu samaain tudullinii wa ayu ardin taqilunii haddaan ku been abuurto nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka oo ku aan fasirnay macnaha sida uu yahay iyo culimmada siay u daliishadeen hadday noqoto been nabiga lagu been abuurtay marka idinku aad tidhahdeen tawxiidka qur-aanka ayaa qaybiyey qur-aankiina meel uluhiya iyo rububiya lagu sheego aan kala nahay horta idinka ilaah baad ku been abuurtay annaga ayaana nagu sheegaysaa inaan nabiga ku been abuuranay kallaa kumaan been abuuran xadiidku waa ku cadyahay idinkuse ma haysaan ilaa hadda aayad uluuhiya lafdul uluuhiyan qur-aanka ka doonaynaa ama axaadiid ka doonaynaa labadii waa iskuu darteen nabigeena waad ku been abuurteen ilahna waad ku been abuurteen tan halkaasna horta kaga baxaya saddex cilla waxaa tiri xadiidka saddex cillo ayuu nabiga u soomay saddexda cillaba nabiga ay ku saabsan yihiin ixtiraamkiisa waabay isku wada tahayba wax tan haddaad ka bushtaan uma garanayo eh, waxaa weeye waa la dhalay waa lagu soo dejiyey waa la bixiyey soo nabigu farciisii oo lagu faro sooma waaa kala qaataan ciladu maarka tan kale waxaad tidhaahdee way cunayaan nabiga wuu soomay soomka iyo cuntada labadaba waxaa weeye min cibaadaati shukri bay ka mid yihiin isniinta waa sunna soonka waa sunna ummadda waa loo sheega culamada u sheegta kii soomayo isagay u taalla kii aan soomayn u taalla laakiin soomka inuu sunnayna way bu ogyahay caamada ma soonto daliilkuu noqon maysa miyay sooma maha soonto waa loo sheega culamada u sheegtay idcaamu tacaamkana wuu amray wuuna ka fadli badan yahay soonka dadda waa idcaamu tacam baa ka fadli badan taa iyaduna halkaasaan kaga gudbayaayo maxaad u cuntay nabiga wuu samey daliilku ma aha labadu waxaa weeye min adawaati shu waan la soma waana samayna waana sadaqaysanayna naam tan kale waxaad tidhahdee cibaadada qiyaaskaad u diiday cibaadada istiqra tawxiid u ogoshahay waxaa weeye taa iyadana tanaaqud weeyaan qiyaasku waxaa weeye min adilati alculamaa kutubtii ay ku qornayna haddaa dooni aan ku keenayna jamculjawaamic ay ku qoran tahay almustafa ay ku qoran tahay irshaad alfucuuli shawkaari bay ku qoran tahay in qiyaaska uu gelayo culammada ha isku khilaafeen cala alqawli الصaxiix yadkhulu fi اlumuuri الsharciya kulaha sawaء kanat cibaadatan aw gayra cibaadatin nacam waxaa weeye masalada labaad taarikh baad soom ku bedesheen taa waan ka jawaabnay waxaa weeye taarikhdu yowm الثاني cashر min shahr rabiic اlأwl hadday taarikh tahay hadday tahay maalintu dhasho weeyaan qiya nacam tan kale yuhuudda nabiga xadiidka saxiixa ay ku qoran tahay naskiisa fasaamahu muusa yahuud muusan ku dayday nabiga nabi muuse ku dayday nabigaa sabab mooye yahuud nabig ala nabi muusa sabab mooye yahuud wuxuu ka raacayo maaha bal markuu ogaaday rasuulku wuu ogaa horey buu ogaa inay yahuud soomayso wuxuu sheegay fi lcaami alqaadim inuu soomi doono yowma taasic laakiin rasuulku qabla dalika ayaa ilahay ofsade eh, sala allahu calayhi wasalam marka nabigu kaga dayd anagu yahuud buu kaga daydmalihin eh, midda labaad xadiidka naftiisa duruqdu way is khilaafsan tahay quraysh way soomi jirtay jaahiliyadu way soomi jirtay nacam laakiin cindamaa furida ramadaan taraka fabacda dalika nabig alay slam wuu soomay riwaayaadka bukhaari wuxuu soo arorinaya ilaa saddex riwaayasooda khilaafsan isugeyntooda hadda ninkii doonaya wuxuu ka raadsanayaa fatxulbaari buu ka raadsanayaa oo uu keeni doona insha allahu tacala marka ayaamun ukhra ayaamo kale ayaa jira maad haddaad tidhaahday waxaa weeye taa anagu maanan ka hadlin ayaamu nacam haddaa yihiin yawmu waa siiradii nabiga alay salatu asalaam in laga sheekeeyo nafteeda way mudan tahay waan laga sheekaynaya marka maalmaha u ixtifaashaan maxaad ooga tagteen daliil maaha adtarku laysa bidaliilin waa laga tagay dliil maaad oga tagteen maalmaha kale dliil ku noqon mayso ee waxaa weeye nin daliil waayey wuxuu daliil ka dhigan lahaa weyaan marka in yar hal xadii baan waxaa tidhahde anagu shay walba shuu sheekha sheegay daliil baan u haynaa hadal baad nala hortaagan tihiin af soomaali ma aha diin ijtimaaca aadka tirahdeen xaggee nabiga calayhi salaatu wasalaam ijtimaac ugaga soo arooray waxaa weeye laisu imaanayo axaadiis saxiixa ayuu rasuulka calayh salatu wasalaam ku sheegaya salligiisa in laisku imaanayo ma akhrajahu tirmidi bisanadin saxiixin can abi hurayrata qaal maa jalasa qowmun majlisan qolama fadhiisato majlis majaalis yadkuruuna allah fiihi walam yusalluu calaa nabiyihim ila kaanat calayhim tara majliskun iskugu imaado in nabiga lagu salliyaa la doonaya miyahna mawlidka nabiga lagu sal alay slam waa ijtimaaca xadiidka binasi waliba uu salligio laiskugu yimid uu kaga sheekaynayo guud ahaan khayrka oo laiskugu yimaado waxaa ka mid ah maa habata fi saxiixi اlbukhaariyi rawa shaykhan watirmidi can abi hurayra qaala qaala rasuulu اllah yaquulu اllahu caza wajala ana cinda danni cabdii bi malaha addoonkayga waxa iga malaysanayo ayaan ku agsugnahay buu leeyahay wa ana macahu حيina ydkurnii fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii malain fii nafsii wain dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayri min malw ilaahay iyo nabiga dikrigiisa dikriga issalligu waa dikri dikriga jamaaciga inuu ka fadli badan yahay dikriga aad keliga aqalkaaga la gashay binasi hada alxadiid baa laga qaadanaya hadday ummaddu iskugu timaaday nabiga salligiisa iyo siiradiisa oo min afdal ilcibaadaat hadday iskugu yimaadeen axaadiia nabiga nabiga ay uga dayanayaan daliilu keena anagu boqol daliil baanu keenay hal daliil noo keena idinku oo nabiga mawliidkiisa ma banaano odhanayo ma aha af soomaaliya inaan isla horfadhino ummadda taa qancin wasalaamu calaykum waxyar daqiiqa daqiiqa daqiiqa maanta bilawgii bay ahayd waan wakti dambaan bilownay niska dambaan haddana wakti dambaan bilownay berita waxay la tahay sagaalka subaxnimo bisabt wuxuu insha allah waxaa bilaabanayaa maxay ahayd eh, eh, doodaa bilaabanaysa marka ayaanan la daahin waxba daahid iyo waxa iyo buqbuq iyo jamiica mooskana awa bilow eh labada mawduucyada ku xiga tan eh, maanta noo sii sheega ah, mawduucan ikaadii horta idin sheegeen korta kana hor xirna kan waxaa weeyaan berita waxaad ku bilaabaysaan isla kan waxaan ku heshiinay shan iyo toban mir ood ku maaragtay aada idinka aada wixiina ku ganaanaysaan iyo shan iyo toban mirir oo iyagana ay winding up samaynaysa both sides markaasaa shan iyo toban mirir haddana oo wadaadaha mawdic hore ahaa iyo shan iyo toban mirir oo kale waxoo dhan waxay isku wada noqonaysaa hal sax bay isku noqonaysaa markaa kadib ayaan mawduuca kale aan gelaynaa mawduuci kale laa ya sheekh hal saax bay noqonahaa marka mawduuci kale kay leeyihiin iyaga daqiiqa aa حلو حلو احتفال بمي توصل وين هاي بريتا موضوعها نكون بالله انه وحاوي يعني الاستغاثة توصل يا ها كاسا نكون بالله انه الاستوى الاستوى الاستوى سوا هاي واي مع استوى بلو بلو بلو روح على سيرتي يوم سي صني ها قدم قدم ها ساسا ينو تاي استغاثة الاستواء والاستغاثة الاستواء والاستغاثة الاستواء والاستغاثة على قال عشاء وحن عن نيابة جامعة موسك وحن بالله عايز حكم الله وحن حاضرين سيدة شرفت الله يا سيدة معرفة إلى u dhegaysateen iskale odayaasha eh, iyo culimmada kasoo iyo ragga guddoomiyey faqeemaan faarax macalin iyo sheekh hawsha si wanaagsan bay u socotay kolley cilolcilada yar lama waaynayo laakiin caam ahaan haddii loo fiiriyo waa un waxay noola ekeed un intii inay fiicneed shalay ahayd maantana bal sidii aadaabtii shalay iyo nidaamkii shalay inaan wax u wadana aan isku dayno waxaa jirtaa laba shay oo maaragtay xaggii xaggaba in yar liiga soo jeediyey waa midoo waxaa wadaadaha barkood ay sheegteen shalay in eh, hadalla aan munaasab ahayn oo eh, nidaamkii aan u dhisnay inta inaanan la lagu tallaabo qaadin ay ahayd in lagu tallaabo qaaday oo wax lacaayicaanka anigu ah. sida runta ilaahay igu ogay masaajid baan dhex joognaaye wax ilduuf inuu dhacay waa suurtagal laakiin wax intaan maqlay oo maaragtay xumaane mise ka baxsan nidaamkii aan u hagaajinay oo shaksi ahaan mise caam ahaan dad loo caayay oo aanu shub ka dhahnay ma xasuusto laakiin bilo aadan baa nahay diif iska dhici karaa waana mid oo hadda maalan haddii kubad la ciyaarahayo marmar buu nin jilaafo yar u dhigi karaa qof mise in yar dhag ka siin karaa laakiin arbitarahan uusan arkaynin inta badanaa ciyaarta dib looguma socdo horreyn bay uga socotaa laakiin waxaa idan leeyahay hadda maanta firo dheer iyo indho dheer iyo dhaga dheer baan u yeelanaynaa ninkii ku xadgudbo nidaamkii aan hagaajinnay tilaabo baan ka qaadaynaa mise toddobada wadaad midkood ha ahaado mise nin maarata mujtamaca ku dhex jira ha ahaado waxaa weyan tallaabooyinkan waxaa ka mid a xataa in wadaadkaasiitu laga saaro meesha oo la yidhaahda kama dhexgeli kama qayb qaadan karti manaaqashanayo taad socoto taa iyada waa middaa iyade midda kale wadaadaha barkoodna waxay soo saareen inay dhaheen nin wadaad aan shalay ku jirin qolyihii ayaa dhankan ku jira waxay idin sheegeen horta waa go-aanka annaga aan gaarnay illa annaga guddiga waxna lagu talagalay inaan go-aamanada gaarno wadaad aanan ku jirin kuwii hore oo shalay ayaa ku jira meeshan waa munaaqasha cilmiya nin cilmi badan haddii la keenay oo sabstid markii hore u ahaa haddana doorka labaad lagu soo darsaday ikhtiyaar iyagaa u toddobadana waad bedelin kartaan toddoba kale waad ku bedeli kartaan nuskooda waad bedeli kartaan munaaqashadii oo socoto nin shaksi intaad ka badisaan nin kale waad soo gelin kartaan ikhtiyaarka idinkaa iskale toddobadii wadaad toddoba unbaa laidin ogolaaday iyo toddoba unbaa laidin ogolaaday saasaan hawsha ku wadeena waxaan hadda aan dhammaytireennaa oo labadii saacadood oon ugu talagalnay markii hore markay dhammaato shan iyo toban mirar iyo shan iyo toban mirar aan ugu kordhinaynaa masaladii mawliidka markay dhammaato masalada tawxiidka ayaan haddana shan iyo toban iyo shan iyo toban aan ugu kordhinaynaa marka qoladii shalay u dambeysay markii la hadlayay waxay ahayd baan jeclahay qoladan marka qoladan hadda ha bilaabaan masaladii maxay ahayd mawliidka أو ساعدي ستوب واتش كي هاي متى كره midda kale annaga banow aadan baan nahay marmar baa la arkaa inaan daqiiqadoo aan dhaafinno mase daqiiqadoo aan ka dibdhacino hawsha annagaa iskale inuu qof nagu soo ordo u yidhaahdo daqiiqad baan ka harda daqiiqad ku dalicaanka ma rabno banow aadan baan nahay wax yar ba iska dhici karta oo inta qaladka banow aadamka uu sameeyo laakiin wax weyn ma noqonayso marka taana ku talagala kaagii xagga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال شالي موضوعي أن كهل ليني أها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيان ميشا كسي وذينا مسلمين أي واحد أكتهين وأن إسلا تقريرين وعلماء الإسلام كورن أي تقريريان عبادات كوين توقيفيهين cibaadaadku waa tawqiifi markaad cibaado la imaanaysid waa inaad nas ka haysataa shaarica oo aad ka haysataa fasax ilaahay iyo rasuulkiisa nusuusteeduna way badan tahay waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankuba ka digeen inaan tashriic iyo cibaado aadan la imaan karin aadan amar u haysan nusuusta bida bidcada mawlidku waa bidco bidco in lala yimaadana nusuusta ku soo aroortay aayaadka ku soo arooray oo la dhinac mara diinta waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wa nuslihi jahannama wasaa'at masiira imaamu shaafici wuxuu leeyahay man istaxsana faqad sharaca ninka wax hagaagsada ee wax wanaag inta u qaata asagu samaysta waddo jeexda sida qolyahan hadda ay u jeexdeen mawlidka shareeco ayuu la yimid oo shareeco ilaahay shareecuu degsaday buu yidhi imaamu shaafici axaadiista waad garanaysaan xadiidkii caaisha man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun ninkii sameeya wax aan nebi moxamed la ogeyn calayhi salaatu wasalaam wejigaa looga dhifanaya walaalayaal adilada shala ay keeneen walaaluhu horta waxay dhaheen daliilu keena mawlidka daliil ayagaa laga rabaa qofka cibaado sugaya aan diinta ku jirin daliilka uu ku sugaya asagaa laga rabaa adiladay keeneen baan idin sheegi waxay keeneen aayaddii eh, aayad iyo maala laba xadii baan ka soo qaadanaya fa eh, bifadli llaahi eh, waxa ay keeneen raalli sheekh faarax raalli ahw raalli ku socda ka leexini waxay keeneen qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu waxay yidhaahdeen raxmad nebigu inuu yahay waxaa daliil u ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina raxmaddaasaan raxmaddan ku fasirnay bay yidhaahdeen tafaasiirta salafka hadda jaamiculbayaan waa garanaysaan ibnu jariir itabari wuxuu dhintay saddex boqol iyo tobnaad wuxuu noolaa oo qoray qarnigii saddexaad kan waa zamaqshari alkashaaf weeye wuxuu yidhi qul bifadli illaahi wa biraxmatihi ey bikitaab illaahi walislaam waa zamaqshari weeye kana wuxuu leeyahay ey bilislaami waalqur'aan bal aahaar saxiixa kuweye nimankaasu jid bay haystaana ha keeneen mana keeni karaan waa lantii zamaqshariyada weeye ma keeni karaan waana ka doonaynaa inay keenaan wax ku fasiray salaf iyo khalaf ilaa diintan meel laga qaatay leedahay hal qof oo salaf ah ama khalaf ah waagii hore waxaa weeye yacni masaladan si kalea loo cilaajin jiray hadda weji kaleyba yeelatay waxay keeneen aayad nabigu inuu soomi jiray uu yidhi maalintaan dhashay maalintii laygu soo dejiyey weeye xadiid bay keeneen xadiidku waa sariix weeye nebiguna soom buu calayhi salaatu wasalaam ku weyneeyey walaalayaal nebigaa mawlidka sameeyey oo u dabaaldegay iftiraa weeye waa waxaan saxiix ahayn weeye waa hadal aan daliil lahayn weeye tii aayaddii waa ka jawaabay oo raxmaddaanaan raxmaddan ku fasirnay wa awxaa rabbuka ila naxli buu ilaahay yidhi ilaahay buu u waxyooday waxyigii qur-aanka oo ahaa e, inaa waxayna e, e, maarkaysaa arkaysaa ambiyadii ilaahay u waxyooday waxyigaana waxyigaana lagu fasiro waa qiyaas macalfaariq wey waa waxaan jirin wey waxaa kuu soo haray aayadda ee xadiidka nebigu waa soomay calayhi salaatu wasalaam kumuusan weynaynin ixtifaalaadkan hadda la samaynayo wax ku fasiray xadiidkaas oo muxadisiinta ah oo ku fasiray xadiidkaas mawlidin laga fahmaayana ma jiraan hadday keenaan waana ka dalbaynaa ilaa meeshaan waxaan ku heshiinay markaan wada hadlaynay inaan ku kala baxno qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo aqwaashii saxaabada salafka iyo afarta madhab afar intaasaan ka rabnaa hal qof oo ka mid ah oo ku fasiray xadiidkaas mawlid in loogu dabaaldego nabi maxamed u dabaaldegay waagii hore waxaa la dhihi jiray waa bidca xasana nabigaa u dabaaldegaydu waa labadan sano waagii hore waxaa lagu weyay mawlidku waa bidca xasano waa bidco waayahay laakiin waa bidca xasana hadda un baa la yidhi nebi maxamed baa u dabaaldegay alayhi salaatu wasalaam o <clears throat> shalay waxaa weeye waxaa laga hadlay nebigaa sameeyey nebigu wuxuu inoo sheegay xabashidii ciyaaraysay inuu yidhi laba ciidood baan idiin sameeyey nebiga oo nool ciidan weyn oo walaalahay ay yidhaahdeen leylatulqadri way ka khayr badan tahay nebi maxamed maka aamusi lahaa ma ka aamusi lahaa nebi maxamed inuu inoo sheegay ciidulfidri iyo ciiduladxa intuu inoo sameeyey ciid ka weyn midda kale markay leeyihiin leylatulqadri waa ka khayr badan tahay soo qur-aankii beeninuma ahan ilaa qur-aanku wuxuu sheegay leylatulqadri khayru min alfi shahr inta bila leylatulqadri baa ka khayr badan ninkay yidhaahda mawlidkaa ka khayr badan leylatulqadri soo nasil qur-aan ma beenin waxaa weeye <clears throat> kama aamuseen nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ma garanaysaa waxaa weeye waxay kaloo eh, soo daliilsadeen axaadiistii hadduu eh, mana igu xuso meelaa ka khayr badan baan ku xusaa hadda mawlidka sanadkan waa ogeydeen kigaali kaarbaag baa laga dhaqaaqay rag iyo dumar gurbaana garaacaya ma xadiidkii ahaa eh, ma loo daliilsan karaa xadiidkii nabiga dikriga ma loo daliilsan karaa dameerihii tartamahayey oo laama ku tartamayey ma mawlid bay ahaayeen idinkaan idin weydiinaynaaye mise ninka nabiga jecel waa ninka waddadiisii raaco oo sunnadiisii raaca calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye marka meeshan mawlidku waa bidco wey bidcana daliil bay u baahan tahay qofka keena wax sameeyey oo quruunul mufadala ah iyo culummadii islaamka iyo wax usoo daliilsadayna ma jiraan walaalaha iyo daliilka ayagaan ka rabna waxaan leenahay marka waxaa weeye mawlidka oo la sameeyaa oo la yidhaahdo waa ka khayr badan yahay intaas wax saxiixa ma aha waxa daliilka lagu ilsaaminayaana waa iyaga oo daliilka laga doonaya wallahu aclam bismi lah amaan raxiim alxamdu llah rab ani waxaan rabaa inaan tilmaamo keliya walaaluhu waxay yidhaahdeen mawliidku nebigaa sameeyey sal ly wasalam sidaa uu sheekh shofarto waa ka codsanaynaa xadiiskaasi nebigu soonkiisuu sheegay ixtifaalka meeshuu ku sameeyey nebigu sal lay slam waa macnaha shalayto saalix wuxuu yidhi ixtifaalku alqaamuus lmuxiit lilfayruzubadi oo luqawi shaafici ah ixtifaalka markuu ka hadlayo kulligeed wuxuu ku macnaynayaa bimacnaa alijtimaac bimacnaa alijtimaac waa midii macnaha wax wey aan ku fasira wey walaalkuna uu diiday waxaan jeclahay waxa marka la diidayo ruuxu inuu macnaha wax weeyaan uu iska hubsado wuxuu leeyahy xafala almaau wallabanu yaxfilu xaflan waxufuulan waxafiilan ijtamaca واxtafla اlqowmu ay ijtamacuu wataxafala اlmajlisu ay kahura ahluhu waxyaalaha la inkirayo dhan waa waxaasoo midhan way waa kutubtii luqada way ihtimaam iyo alictinaa waa ku yimaadaa sax laakiin macnahan anigu reebay wuxuu ahaa ayna kelimadu ku imaanin alsuruur wاlfarax oo shariifku ku fasiray macnahaas kuma yimaado laakiin alihtimaam waاlictinaa oo uu saalix ku fasiray waa ku yimaadaa waxaase ka horeeyo uu ku yimaada bimacna alijtimaac oo kutubta luqada saa ugu yaalla taa intaasaan kaga baxaya masalada labaad mawliidku waa nebigaa sameyey sal ly wasalam waxaan idiin keenayaa ilaa kow iyo toban xufaadda xadiidka ka mid ah oo nin walba sheegay inuu mawliidku bidco yahay hadduu nebigu samayn lahaana bidco weeye lama dheheen waxaa ka mid a abu cabdillahi alxafaar wuxuu yihi leylaة اlmawlid lam yakun الsalaf الصaalix wالtaabicuuna lahum bإxsaan yجtamicuuna fiihi lilcibaada waxaa ka mida ibn اlxaaj fi اlmadkhl laysa min camali salaf almaadiin waاtibaacu الsalafi أwlى abu zurcat الraazi baa ka mida laa naclamu dalika can الsalaf ibn xajar alcasqalaani baa ka mida sida uu suyuudi ka soo guurinayo wuxuu leeyahy aslu camali lmawlidi bidca lam yunqal can axadi min asalafi الصaalix fi اlquruuni الثalaaثa waxaa ka mid ah alxaafid الsakhaawi ardaygii ibni xajar camalu lmawlidi shariif lam yunqal can axadi min asalafi الصaalix fi اlquruuni الثalaaثaةi اlfaadila wainama xadaثa bacdu waxaa ka mid ah alimaam الsuyuuطi kitaabkiisi baan hadda hayaa wuxuu leeyahy huwa min albidaci اlxasana u fiirsada meeshay culimmadu ka gelayaan waa bidca waa isla ogol yihiin laakiin waxay ka gelayaan qaarka bannaynayaaye waa bidca xasan ah wuxuu leeyahay yani wawalu man axdaa ficla dalika saaxibu irbil almeliku lmudafar abu saciid qarnigii toddobaad wey imaam suyuuti baa wuxuu leeyahay waqtigaasuu bilowday waxaa ka mid a ah raggaa dahiiruddiin jacfar wuxuu leeyahy hada alficlu lam yaqac fi sadri alawali min asalafi saalix waxaa ka mid a ah axmed ibni caliyin almaqriisi shaaficiga ahaa waxaa ka mid ah abu caliyin alqalqashandi oo isaguna odhanaya kama sugna bal ninka hadda ay kitaabtiisa wataan oy aada u deliishanayaanoo shubahaadka ka soo qaataan oo la yidhaahdo moxamed calawi almaliki baa wuxuu leeyahay ina alixtifaala bilmawlidi lam yakun fii cahdi nabiy sal ly slam fahuwa bidca walaakinahaa xasana xataa waa ninkay shubahaadkiisa wataan intaasoo culimo ah oo isku waafaqay inuu mawliidku bidco yahay walaalayaalow hadduu xadiiska nebigu ku tusayo oo nebigu ixtifaalay miyay odhan lahaayeen mawliidku waa bidco waa su-aal loo baahaya inay ka jawaabaan hal nin oo culimmada ka mid a ah, waaweyn oo salafkii iyo khalafkiiba leh oo waxaan ka codsanaynaa inay keenaan yidhi yidhaahday nebigaa ixtifaalay waa hal nin baan ka rabnaa laba xataa kama rabno walaalaha nebigaa ixtifaalay oo dadka isu keenay habeenkaa oo kulmiyey hal ninoo culimmada ka mid oo odhanaya baan ka rabnaa sidaan uga doonaynaba aayaadkii hal nin oo ku fasiray oo mufasiriinta ka mid macnaha ay wataan haddii kale dee nin walba mufasir baa noqon karna maanagaa mufasiriina mise ummaddu waxay leedahay culimo horey leedahay culimmadii hore waa in macnaha waxa weye hadalka loo celiyo oo tafsiirka loo celiyo alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh waalihi wasaxbihi wasalam ikhwaani waxaa weeye wixaan ka hadli lahaa runtii raggan walaalahay baa ka hadleen ani waxaan rabaa maaragtay laba masalo inaan ishaaro labada masalo midda ugu hore waxaa weeyaan leylat lmawlid afdalu min leylat alqadri hadalka asaga waxaa weeyaan waa hadal khadiir aad iyo aad buu khadiir u yahay leylada habeenka mawlidka wuxuu ka khayr badan yahay ka fadli badan yahay leylat lqadr hadalkaa waa hadal aad iyo aad u weyn oo ruuxa muslimka markuu ku hadlayo inuu fiirsado la doonayo nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina arajula layatakalamu bikalimatin min sakhad illahi ma yulqii laha baal runtii ruuxa waxaa weye markuu hadlayo hadalka uu ku hadlayo waxa la doonaya in la fiirsado dad muslimiin baan nahay yani ruuxa hadduu hadalkiisa uu fiirsanan waxaa weeye hadalka meelo xun buu ka tuuri karaa marka yani ilaahay subxaanahu watacala wuxuu ley ina anzalnahu fi leylati alqadri wma adraaka ma laylat اlqadri laylat اlqadri khayru min alfi shahr tanaزl اlmalaa'ikaةu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr salaamu hiya xataa madlaci اlfajri suuradan baa kusoo degtay ilaahayna wuxuu sheegay kun bilood inay ka fadli badan tahay waa nasu kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala marka ruuxa leh waxaa ka fadli badan leylat lmawlid midda ugu hore horta waxaa weye hadalkaas waxaan arkaa inuu hadal khalad yahay midda kalena waxaan codsanayaa inuu ruuxa u keeno wax ina haba yaraatee arrintaas ayada u ictimaadayo inuu keeno horta waa la doonayaa midda kale waxaa weeyaan aan raba inaan ka hadlo Eh, waxaa meeshan ka yeedhay shalay mawlidka waa jaa-is marna waxaa ka yeertay waa waa waa mustaxab mar kale masjidada barkood waxaan ka maqalnay maaragtay waa waajib shayga waa hal shay ah haddii uu yahay mashruuc oo habata can nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga hadduu ka sugnaaday wuxuu ku sugnaanayaa axkaamu shariica mid unbuu ku sugnaanayaa inuu waajib yahay oo salaadii matalan sidii oo kale salaada salaada salawaat alkhams inuu matalan uu sunno yahay oo rawaatibta oo kale ah inuu maaragtay mubaax yahay laakiin hal shay ah oo marna u guurayo maaragtay mubaax marna u guurayo maaragtay eh, waajib marna u guurayo mustaxab waxaad garanaysaa waxaas wax shareecada asal aan kulahayn inuu yahay oo maaragtay la samaysanayo midda kale ikhwaani waxaa jira waxa la yihahdo istidlaalu abinawaas abunawaas ninka la yidhaahdo yaa bahashan khumrada ku fallaa baa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi war iska daa bahashan markaasaa shicir buu tiriyo wuxuu yidhi eh, eh, daci lmasaajida waalcubaada yaskunuhaa وضفنا دع المساجد للعباد يسكنها وضفنا على الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ويل للمصلين يعني ويل للمصلين yuu daliishaday muxuu daliishanayaa inay maaragtay musalliinta korkooda weyl u yahay oo dadka khamrada cabayaanna weyl korkooda unan ahayn juz'iyadaasuu daliishaday daliilka noocaas oo kale ah matalan markii la leeyahay insha allah mar dambaaan ka mid doona alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm calaa sayidina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalayaal waxaan doonayaa insha allahu bal mowduuca mawliidka inaan dib ugu noqdo oo nimankaanu ay wax ka yidhaahdeen midda koobaad waxaan u malaynayaa shay haddii la isweydiiyo daliilkiis annagu waxaan deliishanaynaa mawliidku inuu jiro ayaguna waxay leeyihiin ma jiro waxaa caddoon idiin sheegnay adillo sugayso ixtifaalka mawliidka nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh loo ixtifaalayo oo qur-aan iyo axaadiis ah ilaa hadda ma hayno ma hayno daliil xarimayo oo aayad iyo xadiis ah in laysugu yimaado ixtifaalka nabiga xarimayo ilaa hadda ma hayno laakiin waxay u leeyihiin aayadaha iyo xadiidka aada soo deliishateen way jiraan laakiin ixtifaal ma ah taas mana qancinayso qanacna ma aha ummadduna waad maqlaysaan haddii adigu aad diiddo oo tidhi aayadda anigu mawliid ku fasiran maayo dee wax adiga kula jira weeye laakiin meesha uu ixtifaal mawliid nabigu ku diiday oo xadiiiy aayada adaa lagaa raba ilaa haddana waad ladahay mana keeni karti mana keeni karti midda labaad waxaa jirtay akhdaa khalad ah oo shalay mawduuca mawliidka markii laga hadlayey wakhtiguu ii saamixi waaye oo lagu sheegay nin odayaashaa naga soo horjeeda ka mid ah wuxuu yidhi ma fiicno annagoo ishor fadhinno inaan wax iska sheegno ama aan isku been abuuranno waxay yidhahdaan soomaalidu hashu ayadaana cabaada iyadaana geela cunayso waxaa laga yaabaa qofku inuu sagaal goor adiga ku qaniino uu leeyahay nayow yaan wax layga sheegin walaalayaal yaan wax layga sheegin taas ma haboono waxa weeye midda koobaad wuxuu leeyahay ninkan oo aqwaashiisii akhdaadiisii shalay waxaa ka mid ahayd ninkan la yidhaha sheekh umal wuxuu yidhi waan wadaya sheekh insha alla laakiin waa inaan ka jawaabo akhdaada waa qasabtaas waxa weeye wuxuu yidhi waxaad shabahdeen nasaarta waa kelimo weyn oo kelimatu kufri ah xadiidka bukhaariga saxiixa wuxuu rasuulku leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninka walaalkiisa muslimka a ah kelimatu kufri ku gano labadooda mid unbaa la noqonay wuxuu yidhi nasaar baad shabahteen qoom ninkii shabahana fa huwa minhum ka horta waa kelimo asaga u taalloo aflagaada ah waxaana yacni u sheegaynaa kelimadaas inuu asagu la noqday oo dhabarka uu saarto tan labaad waxa weeye wuxuu yidhi ninkan siirada kamiidna aqrinin inta anigu ka aqriyey waxaan duway buu yidhi kitaabka raxiiqulmaqtuunka la yidhaahdo boqol iyo intaasoo cajalada adinku siira mayna aqrinin buui ooma aana imaanin meesha inaan ka sheekayno wixii aanu akrin jirnay iyo kutubaha aan duubnay ma aanu imaanin taas waxayna tusinaysaa yacni maktabadeeda waxaa taallo cajalo raxiiq oo soo doonta weeye macnaheedu tan kale waxaa weeye tan saddexaad waxaa weeye oon ka jawaabayo adilada waa inaan ka jawaabo qasab wey taas yacni mawduuca adiladiisa in laga jawaabo waa wax loo baahan yahay waxaa weeye tan saddexaad wuxuu leeyahay ninkan waxaan ahaan jiray waxaan ahaan jiray anigu waxaan akrisay wuri caqiidada ashcariyada oon ahaan jiray kitaabka mawliidkaana waan aqaanay oo waan aqriyey wuxuu markaa qirtay marka hore inuu ashcariyulmadhab ah oo kitaabkiisana uu yaqaanay mawliidkana uu aqrin jiray haddana uu ka tegey waxaa isweydiine sababta marka hore u aha uu hadda uga tegey waxaa haddana isweydiinaya berri waxa uu noqon doono midda hadda uu sheeganayo inuu ku jiri doono inuu ka tegayo waxaa waaye horta dhegaysta idinka shaqo kuma lihidin hawsha annaga aamusa aamusa aamusa aamusa min fadlikum ixsaanakum aamusa dhegaysta aniga annagaa meeshalaytow shirkan fasilitationkiisa samaynayna mar dambaan digniinta ku celin waxa weeyaan mawduuc laga hadlay sidii looga hadlay mawduuc ahaan waad u radin kartaan eedhegaysta inii sheege an waxaan idhi shalay anaa la ii keenay dacwada markii hore hadday ilduuf aheyd waad iga raalli ahaanaysaan laakiin maanta arrinta shaksiga eh oo sheekh hebel wuxuu yidhi sidaa laakiin sidaasaytow sidan iyo sidan iyo sidan baan daliil u haynaa ayaa jid eh laakiin sheekh hebel waxaasu yahay waxaasaa la dul saaray waxaasaytow waa waxaa weeyaan personal lama ogolo ma ogolin walaaqoladan walaaqoladan waana idiin sheegay ka gaabsada haddii aad ka gaabsan weydaanna waxaa weeyaan anugu hawl baan inta u imaaday hawshiyada ahayd nidaamkii bay ka hor imaanaysaa nidaamkina waan xoojinaya waan tasbiitinaya min fadlikum ixsaanakum ninka cilmi iyo caqli iyo garasho isku hayo uu shacabkan u sheegahayo cilmiga ha ku ekaysto marka intaasaan idiin sheegaya labadiinna qolobo mar dambaan arrin shaksiga soo gelina meesha imisa daqiiqaartay يا نوري طوانا طوانا وين طوانا طوانا سما saddex daqiiqlaad ayaa baa way marka waxa weeye walaalayaal bas wixii kale hadalka ee aan sii dhameystira mawduuca waxa fiican mawduuca markii laga laga jawaabayo in adilla looga jawaabo annagu waxaan codsanaynaa ilaa iyo hadda waxa lagu radinayo ixtifaalka mawlidka haddii nabigu ma uusan samaynin raddi looga dhigay oo muusa imaanin cibaado uusan nabigu samaynin oo intaa la eg ma dhici karto nabigu uu caddayn lahaa sida aan musqusha u gelina ayuu nabigu noo sheegay haddii daliil looga dhigay waxaanu leenahay cibaado uuna nabigu oo hadda aanu samaynaynaa jirto cilladeedana sharcigaa caddeeyey maxaa ka mid ah qiyaamka ramadaanka ee la samaynayo tahajudka hadda la samaynayo nebi maxamed ma samaynin salawaatullaahi wasalaamu caleyh intuu dadka isugu yeedhay ooma samaynin jamac oma samaynin oo kaalaya aanu tukanay tahajud ma uusan dhihin ma uusan dhihin tan kale waxa weeye waa lala yimid oo hadda ayaa lala yimid saddex habeen oo nabigu taraawiixda uu tukaday markii loo yimidna dadka wuxuu yidhi guryihiina ku tukada sababtuna waxay ahayd in laydinku farad yeelo ayaanu ka baqayaa buu yidhi haddii aan sidaan idinku sii wado taas waxay raddi u noqonaysaa cibaadadan ijtimaaciga ah nabigaa noo sheegi lahaa oo dadku isugu yeeri lahaa oo kaalaya buu dhihi lahaa waan ogaanay taas middan kale waxaa weeye xufaadda yacni axaadiistaa nabiga aanu sheegnay mawliidka u deliishanayso yacni haddii lagu been abuuranayo oo la diidayo ilaa dhowr iyo toban xaafid oo xufaaddii maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xambaliyada ka mida ah ayaanu halkan ku haynaa dhowr iyo tobankaas xaafid waxay isugu jiraan wax yacnii iftooday nabiga ixtifaalkiisa in la dhigi karo ayagoo xadiidkaas halka u saarayo iyo qaar iftadaas intay dhaafeen kutub fara badan ka alifay ibnu xajar baa ka mid ah asqalaani waad arkaysaa yanii xadiidkan marka uu soo qaado soonkii nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh marka uu soo gelayey uu madiine soo galay xaafidu yani dixyaa ka mida ibnu dixya xaafidka la yidhaahdo ciraaqi baa ka mida jalaal suyuudi baa ka mida sakhaawi baa ka mida ma koobi kara wakhtiga ayaan ii musaamaxaynin haddaan magacyahooda idiin tiriyo ayaga ayaa nagu filan inaan raacno bilahi towfiiq bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi waajmaciin inta yareeda hadda ay ka hadleen culammadaa naga soo horjeedo ayaa wax yarka aan ka odhanaya haddii wakhtiga uu ii saamaxo midda u horayso waxaa weeye maca alixtifaal haddaa aduu qaamad ka soo baarta waan ka soo baarnay shalay haddaan anu waxaa tidhaahday wuxuu ku fasiray wadaadka kitaabkayga ku qoran tahay macna alixtifaal fi luga huwa alictinaau bishay ma ku fasirin alfarax wasuruur kitabka sida ku qorraydan aan sheegay yaan lii tan kale waxaa weeye waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa daliil uma noqonayso radinta la radinayo mawlid man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu rasuulka ayaa sameeyaan leenahay ictina uu siiyey oo uu soomay maalintuu nabiga dhashay man axdaa fii amrina hada maa laysa minhuna wixii la soo diinta yay u taallaa weliba aan gelaynin xadiidka naftigiisa sida loga qaadanayo maa laysa minhu culamadu ku fasireen aanan gelaynin cumuumkiisa aanan gelaynin bay u taallata ayada amaa qul bifadlillahi wabiraxmati fabidalika falyafraxuu shalayna way yidhahdeen culammadana ay maantana ku celceliyeen ha soo caddeeyeen culammadaasaa ku fasirtay culamo mahe ibnu kaiir saxaabigii cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhu haddaan idiin sheego wuxuu yidhi hadduu hal sheekh noo sheeg waan ku qancaynaa buu yidhi taa macnaheeda waxa wey mawluudka waan ogolaanaynaa ibnu cabaas oo ku fasirayaan uu sheegayahay ha ogolaadeen mawliidka waxaa weeye qaala shalayna waxaa laga dhawaajiyey in la hayo adduur lmansuur lilxaafid suyuudi kitaabkiisa tafsiirka ahaa ha ka egen safxadda iyo kitaabkan u sheegaya ha ka helen si uu ku fasirayo faqad qaala asuyuuطiyu fi durari اlmansuur juuska saddexaad safxada saddex boqol iyo sideed faqad rawaa abu shaykh can ibni cabaasin radi allahu canhuma fi اlaaya aayadda waatay qul bifadli illahi wabiraxmati fabidalika falyafraxuu waxaa weeye fadlullaahi alcilm isaba suu ku fasiray wadaadka shek maxamed cusmaan wa raxmatuhuna sala allahu calayhi wasalam ibnu cabbaas ilaa muusan iska dhin muxuu u deliishaday wuxuu yidhi kamaa qaala allahu tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxma ilahay baa ku magacaabaye ilahay baaba ku sheegay marka maxaan horta culama ugu kacaynaa iyo meel raxmatan lilcaalamiin raxmadu waa masdar mubaalagu faa'iidaynayaa nabigii oo nabigii baa laga dhigay raxmo socoto idan waxaana la amray qul bifadlillaahi wa biraxmatihi falyafraxuu الرحمة وحوي حدي حاجة مضيق لو نقول واسم جنس وحوي جنسي وحلا يراه ويان الرسول رحمة وكل رحمة مأمور بها أن نفرح بها فإذا نحن مأمورون بالفرح إيه نحن مأمورون بالفرح بولادة محمد صلى الله عليه لأنه هو الرحمة هذه هي قاعدة منطقية نعم حاجة هذا إذا كريستي istiqra waxaa weeye itifaaqan itifaaqan masaladaan ujeeda waxaa weeye istiqra waxaa la yihi daliil wuu noo noqonaya masaa-isha bijamiici almasaa'il wuuna ka xoog badan yahay kolley ninkii la maqlaya maqlaya aaxaad lqur'aan baa la yidhi iyo axaadiisa qur-aanka aaxaad ma laha qaaluu itifaaqan maa nuqila aaxaadan